yidhi ahbarana waqaala alaaakharaan labada wadaadee kale ee yaxya bnu ayuub iyo quuta bnu saciid albaqlani waxay yidhahdeen xadaana ismaaciil bnu jacfar ibn abi kaiir الzuraqi can shariik wahwa ibn namir shariik bn cabdilah bn namir اlmadani can caطaa bni yasaar can caaisha radi allahu taala caطaa bni yasaar alhilaali can caaisha radi allahu tacala canha annaha qaalat waxay tidhi kaana rasuulullah rasuulku ilaahi wuxuu ahaa kulamaa kaana leylatuha xilli walboo la gaadho habeenkeedii min rasuulilahi rasuulka ilaahi oga habeen ahaa yakhruju kii buxuu nabigu ahaa kulamaa kaana leylatuha kaana rasuulullah rasulka wuxuu ahaa kulamaa kaana leylatuha mar walbo uu ahaada habeenkeedii min rasuulilaahi rasuulka ilaahi oga habeen ahaa yakhruju kii baxa min aakhiri اlleyli habeenka niskiisa dambe ilalbaqiici xabaalihii baqiic lo odhan jiray buu u bixi jiray fayaquul wuxuuna odhan jiray markuu qubuuraha gelayo ama xabaalaha uu gaadho assalaamu calaykum nabadgelyo dushiinna ha ahaato daara qowmin mu'miniin yayaa daara qowm nidihii baa go'an muraadaha mudaafka wixii lagu kordhabahayay baa go'anoo yaadi xarfunadihi ah daara qowmi yaa daara qowmi mu'miniin gurigii dad mu'miniina gurigoodii gurigoodiiyow yacni assalaamu calaykum daara ahla daari qowmi muminiin saasay ka dhigan tahay marka dadkii meesha deganaa ayaa la salaamaya oo muslimiinta muminiinta huna waxaa looga jeedaa uun macnihii caamka ahaa muslimkii kaamil iimaankaa kii mutawasitka ahaa kii iska ahaa aalim linafsihi kulli meesha waa ku jiraan wa ataakum waxaa idin yimid alaana wey hadda waxaad haysaan maa tuucaduuna ay maa tuucaduunahu wixii laydin yaboohi jiray hadan berri buu dhacayaa laydodhan jiray yacnii hadda waxaad gacanta ku haysaan ood aragtaan wixii laydin odhan jiray markaad noolaydeen waad la kulmaysaan mu'ajaluuna laakiin antum mu'ajaluun laakiin shaygaa dhiciddiisiiya janno ninkii geli lahaa iyo ninkii la ciqaabi lahaaba dib baa laydiin dhiga wey antum mu'ajaluun laakiin waad aragtaan weeye wa ataakum maa tuucaduunahu hadan ay biwuquucihi hadan berri buu dhici doonaa oo wuu iman doonaa wixii laydin odhan jira hadda waad aragtaan muajaluun antum muajaluuna weeye weliba idinkoo laydin madaleeyooo bacigaa iyo aakhara dib laydinku dhigahayaa wixii dhiciddiisii laakiin hadda cayn ahaan waad haysaan macnahan yar adag istisaarkiisu yar qallafsan yahay xadiidkii ibni cumar fi saxiixayn baa sharxay saad u fahantaan xadiidka ibni cumar fi saxiix muxuu odhan jiray nabigu wuxuu odhan jiray alayh isalaatu wassalaam ina axadakum idaa maata curida calayhi maqcaduhu biاlghadaati wاlcashiy in kaana min ahli اljannati famin ahli اljanna wain kaana min ahli الnaari famin ahli الnaar yuqaalu lahu hada maqcaduka xataa yabcaaka allahu ilayhi ywma alqiyaama midkiin markuu dhinto oo la xabaalo oo laga tago nis hore iyo nis dambe galab iyo aroorba waxaa la tusahayaa booska uu naarta ku lahaa ahlu naar yahay waxaa kaloo la tusahayaa boosku jannada ku lahaa hadduu ahlu janno yahay waxaana galab iyo aroorba lagu odhanaya haadaa maqcaduka xataa yabcauka allahu ilayhi ywma alqiyaama idan adiyadda ma maxay wa ataakum maa tuucaduuna hadan waa nin walba marka la xabaalo ee laga dareero waxaa loo bandhigoo la tusi meeshuu aakharo marka la isa soo saaro jannada uu ka geli laha hadduu ahlu janno yahay ahlu naar yahayna uu naarta ka geli laha baa la tusaya idan wixii laydin yaboohay nin walba marka wuu haya marba xabaasha haddaad gasho nin walba wixii loo yaboohay wuu arkaya laakiin fulintiisa oo dhammaystiran waxay imanaysaa bacda albacثi wاlnashri wاlxashri buu imanaya macnuhu waa intaas mu'ajaluuna waa cadaabkii iyo jannadii dhabta ahayd in la isgeeye dhammaystiray waataakum maa tuucaduuna hadanna waa maxay waa cardigaas wey bandhigaa wey weliba haddee hordhacna waa laska sii tusaya waad ogtihiin waad la socotaan xayaat اlbarzakh waxa lagu noolaan doono waataakum waxaa idin yimid al'aana ood haysaan ma tuucaduunahu wixii laydin yeebahu jiro wey hadan ay buquuci hadan markaad noolaydeen wixii laydoonan jira waad la kulmaysaan iyo waad arkaysaan hadda waad haysaan mu'ajaluuna laakiin waa laydin madalayo dib baa laydiin dhibay wa inna annaguna in shaa allahu ilaahay hadduu yidhaahdo waa tabaruq tabaruq weeye macaani badanoo ilaa lagu xambaaraaye shayga waajibka lahubo inuu dhacahayo xadaa in shaa allahu la geliyaa ayib Eh, latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiin baa le wax sidaa odhanhayana waa alla subxaanahu wa tacaala alla weynowey wainaa in shaa allaahu ilaahay hadduu annaguna bikum idinka laaxiquuna waa idinsoo haleelaynaa waa idinsoo haleelaynaa waxaa weeye haddii waxaan idinku soo haleelaynaa geerida geeri wax lahuba weeye oon shaki ku jirin marka in allah waxaa loo keenay litabaruki baa loo laa litacliiq sida raajixa aqwaasha fara badan ku jirta lixda ah kitaab ulimaan baynu kusoo marra ku mashquuli mayno allahuma kfir alla u dembi dhaaf liahli baqiici اlkarqadi dadka ku xabaalan meeshan loo yaqaana baqiic lharqad geed weyn oo qodax leh oo kaa daclay goroobka adinku aad tiradaan u yar eg ayaa meesha ku badnaa intaan laga gurin ka hor magiciibaa magaciisii baa dhulkii la siiyey wuxuu ihi walam yuqim qutaybat bnu saciid qutayba bnu sacid muusan hagaajin ama ma joojin ama ma toosinin qowlahu wa ataakum wixii ka dambeeya yaxya bnu yaxya yaxya bnu ayuub almaqaabiri unba xadiidka dhammaystiray mooyeene sheekhayga qutaybaa markuu xadiidka ii tabinayey lamuusan imanin intan dambe wa ataakum maa tuucaduuna hadan wa inaa in sha bikum laaxiquun intaa dambe muusan toosinin wey lam yuqim qutaybatu qowla wa ataakum ayb intaas si fiican oo muusan warinin oo muusan toosinin marka xufaadda kale aan ka wariyo wey waxadaa idan sunnada waxaa weeye haddii dadka muslimiinta waxaa sunnada waxaa weeye ziyaarat اlqubuur dadka muslimiinta in la boodo xabaashooda lagu cibro qaato la tago haddii la tagana la salaamo loo duceeyo waa min الsunna waa ariiqi subana calayh الsalaaة wasalaam وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي قال xadثna cabdاللahi بن وhب الmsري أخبرna بن cabdالملك بن cabdالعaزيز عن cabdالله بن كثير بن مطلب بن أbي وداcة السhمي أنhu بن أbي وداc cabdulaahigii samca wuxuu maqlay محamed بن qays الquraشhi yquul asagoo mxamed qays بن mhrmة yaquul asagoo leh samictu caaئiشhaةa رadي الlaه taعالى عنها تxadiث caaishoo sheekaynaysa oo xadiid taminaysaan maqlay faqaalad waxay tidhi fii xadiiiha markii xadiidka tabanaysay alaa uxadiukum can اnnabiyi wa canii taabiciinay maan idinka sheekeeyo aniga iyo suubanaha waxna dhex maray habeen qulnaa waxaanu haddaanu maxamed nuqaysi raggiisi nahay balaa hooyoy alla magana noo sheeg waa u baahannahay xaa waxadaanii muslim ariiqa markuu keenay lilictimaad ariiqaa hore lilictimaad waa ariiqu cabdulah bni wahab can ibni jurayjin can cabdilah bni kaiir ibn اlmuطalib bn abi wadacata الsahmi can muxamed bni qays can caaisha ariiqaas markuu keenay iyuu ariiq labaad buu keenay lilmutaabaca waxadaanii waxaa kaloo xadiidka ii tabi man samica xajaajan alacwar xajaaj ibn muxamed alacwar almasiisi baa la yidhaahdaa wاllafdu lahu lafdiga aan sheegi doonana xajaaj baa iska leh ee lafdigii ma aha he lafdigii ma aha weeye cabdulahi bni wahab cabdullahi bni wahab lafdigiisi ma aha xadaanii waa xadiidka ii tami man samica xajaajan xajaaj axadka maqlay sheekhiisi buu gooye muslim sheekhiisii ayuu gooyey inuu magacaabo wuu ibhaamiyey mubham buu ka dhigay majhuul buu ka dhigay marka magaciisii buu qari sheekha marka inuu yahay yuusuf ibnu saciid almisiisi ayaa dhici karta oo xadiidka ugu wariyaa nasaa-i bayna ku soo maray laba kun konton iyo yusuf ibn saciid almisisi xadaana alxajaaj ibn muxamed alacwar waa dhici karta waxaa kaloo dhici kara inuu yahay sheekha uu magaciisa qariyey axmed xambal axmed xambal oo min shuyuukhi muslim ah axaadiitan wuu ka wariyaa haddana axmed xadiidka wuxuu ka wariyaa can اlxajaaj oo fii musnadihi xadana alxajaaj ibn muxamed almisisi xadaana ibnu jurayj buu yidhaahdaa marka labadaa sheekh inay yihiin midkood baa loo badan yahay dhib ma lah ibhaamiye uun sheekhii ee maaha munqaطi xadiidku ibhaam iyo jahala la yidhaahdaaye inqaطac lama yidhaahdo qaala wuxuu ihi muxadidkii wallafdu lahu lafdigan sheegidun xajaaj baa iska lehe cabdulaahi bni wahb almisri can ibni jurayjin ma laha qaala qaaladan maxay qaaladan waxaa wey qaala muxadiu qaala muxadiu ninkii waa sheikhii muslime uu qariyey xadaanii man samica alxajaaج muxadidkii weeye wuxuu hadda qaalo odhanay qaala wuxuu idhi muslimiinkii u tabiyey xadiidka xadaana xajaaج bn moxamed almisiisi xadaana bnu jurayjin idan xajaaج hadda wuxuu mutaabacaynayaa cabdulaahi ibni wahab waad u jeedaan can ibni jurayjin ahbaranii cabdullah cabdulaahi baa ii warramay rajulu min quraysh cabdulaahiguna waa nin qureysheed wa hada min diqati muslim wuxuu sheekhiisi u qariyey ogana tagay cabdulaahigana lasu khilaafay fii riwaaya اlxajaaj layskuma khilaafan fii riwaayat bni wahbin cabdulaahigu inuu yahay cabdulahi bnu kaiir ibn mualib ibn abi wadaacat asami laskuma khilaafin laakiin xajaaj ibn maxamed riwaayadiisu cabdulaahigu qolyaha waxay ka dhigeen cabdulahi bn abi mulayka inuu yahay oo waa riwaayatu yuusuf ibnu saciid almisiisi cinda الnasaai nimanna hadda waxay ka dhigeen xadiidka sida axmed oo kale waxay ka dhigeen inuu yahay cabdulaahigu cabdulaahi ibnu kaiir oo horaan aynu soo mar saa darteed nin maadaama ay qurashin wuxuu ku daayay inuu rajul min quraysh yahay dhan marka laga fiiri waa mawla nina waa dhalad nina waa dhaqan akhbarnii cabdulaahi rajulu min quraysh waa rajulu min quraysh cabdulaahigaas can muxamed bni qays bni makhramata bni mualib annahu qaala wuxuu hi ywm maalin maalmaha ka mida ah, maxamed baa odhanaya alaa uxadiiukum canii wacan ummii maan idinka sheekeeyo aniga iyo hooyaday hawl na dhex martay qaala wuxuu yidhi wadaadkii ahaa cabdulaah fadanannaa waxaan u malaynay annahu yuriiddu inuu u jeedo maxamed inuu ka wado ummahu alatii waladathu hooyadii dhashay asaga ee uusan u jeedin hooyadii mu'miniinta oo dhan qaala wuxuu yidhi maxamed qays qaalad caaishatu waxay tidhi alaa uxadikum canii wa can rasuuli illaah maan idinka sheekeeyo aniga iyo suubanaha arrinna dhex martay maalin maalmaha ka mida ah. qulnaa waxaanu balaa haahoyo noo sheeg alla maga u baahana qaala wuxuu idhi raawigii qaalad caaisha lamma kaanat markii la gaadhay habeenka toogadayda habeenkaan aniga nabiga ku lahaa allatii taasoo kaana annabiyu fiiha indi habeenku nabiga aniga ila joogi jiray ee igu qoraa inqalaba nabigu waa isrogay fawadaca ridaahu yani uu soo noqday oo wuxuu ka yimid masaajidkii iyo hawlihiisiibuu ka yimid guriguu yimid furaajkiisiibuu yimid gu'iisiibuu dhigtay inqalaba min almasjidi ila اlbeyt wuxuu ka soo gadoomay oo ka yimid masaajidkii guriguuna yimid fawadaca ridaahu eh, cafan gu'iisiibuu dhulka dhigay oo saaray furaashkii wa khalacanna calayhi labadii kaboodna waa cinda rijlayhi lugihiisa agtooda markuu firaashka ku seexdo dhanka lugihiisu ay noqon lahaayeen buu kabahina ku siibtay suubanu waana sidaa hadde la yeela hadde kabaha lama dhigee meeshaad firaashka ka gashay baa <laughs> lagu siibaa wa basata nabigu wuxuu fidiyey طarafa izaarihi macaawistiisa ama hoosguntuguu qabay dacashiisa ama fiidiisibu wuxuu ku fidiyey firaashkuu ku seexan laha dushiisa calaa firaashihi farqi macaawistiisa ama maradii ama hoosguntiga ayuu ku fidiyey gogashii fadajca nabigu waa seexday dhinacuu dhulka dhigay falam yalba musa nagaanin oo faraajkii muusan ku nagaanin oo ma sii jiifin bay caasho leedahay ilaa rayta maa danna intuu ka malayn un mooyeene an qad raqadtu inaan seexday nabigu wuxuu dhinac dhulku hayay tidhi intuu ka malaynhay inaan gam'ay nabigu asagu ma seexan caaishuu gamaado markay gamaadana hawl loo diray aad soo qabatid marka caaisho inay cidlootuu ka baqaay ila cashe owlaad ooma joogin dad kalena meesha guriga ma joogo marka waxba markay gamaado intay jiifto aad soo qabatid hawsha laguu diray hadhowna ha u qadaato inaadan bixinba nabigu siyaasaddaasuu ka rabay falam yalba al lfiraashi fi lfiraash muusan ku nagaanin ilaa rayama ilaa qadara maa intuu ka malaynaya dana anqaatu intuu ka malay inaan gamcay ama aan seexday nabigu wax ka badan muusan ku nagaanin buu tiri furaashki faakhada ridaa'ahu gu'iisii buu qaatay ruwaydin si tartiib ah wantacala wuu kaba xidhay ruwaydan kabihii haddana gashaday si tartiib ah wa fataxa albaaba albaabkii buu furay xidhnaa fakharaja waa baxay nabigu uma ajaafahu markaasuu celiyey albaabkii iska fura albaabkii wuu baxay si tartiiba u xidhay albaabkii haddii jugla siyadda caaisha toosi caaisho wayba soo jeeddaa bashow maba seexan caaisho wayba soo jeeddaa nabiga ay wuxuu samaynayo dhan fajacaltu waxaan yeelayd tidhi diricii cambuurkaygii iyo saakadaydii fii ra'sii madaxaan gashadayd yacni dharkaygii baan xidhay nabigaan ka daba qaatay kama maharinba wkhtamartu waan gambaysay tiri masarkii gambadii baan madaxa ku xidhay wa taqanactu izaarii hoosguntii gogoradii waxaan hoos ku qabayna waan ku hagoogtay cambuurkiina waan isku riday masarkii baan isku duubay islaan xijaaban waxay samayn jirtay baan sameeye tiri ila way baxaysa guriga ka baxaysa si fiican bay u labisatay uma inطalaqtu waan dhaqaaqay tiri calaa itri nabiga raadkiisaan ku booday markuu baxayba madiina ba kuma leexanin halkaasii xabaalihii buu subanhu aada calayh salaat wasalaam ayadna waxay moodaysay in haweenkiisi uu aaday haweenay moogta rag wabaa waxbaa kala haystee waliba nin dumar badan iyo dumar waa ishayaan xabaddiinna iskaga ekaada haddii kale wareer badan baa idin diyaar uma inطalaqtu calaa irihi intaa waa uma اطalqtu calىa irihi raadkiisii baan ku dhaqaaqay tir nabiga sal slm xataa jaءa اlbaqiica ilaa uu xabaalihii baqiic tagoo faqaamo nabigu waa istaagay waa joogsaday faataala اlqiyaama istaagiiyo dul istaaggii xabaalaha yuu nabigu dheereeyey xabaalihiibu dul joogsa ilah ba baryahaya u ducaynaya in nabar ah nabigu dul taagnaa xabaalihii baqiic shuhadaa uxudin ay ku jireen in badanoo ka mida ah. uma rafaca yadayhi alaa maraatin gacmihiisuu nabigu kor u qaaday oo cirku u qaaday saddex jeer uma nxarafa waa soo gadooma nabigu markuu ducadii dhammeeyey oo intuu taagnaan kare taagnaaday iyo wuxuu yihi caaisha intaa ka badan wayba toosi kartaaye hurdakharta wayba dhammaysan kartaa ka gaadh nabigu waa isooma jiray iyaduuba u dadaalhayaa aayadda waxay qaadatay inuu nabigu ka hoos guurahayo uma nxarafa nabigu waa soo gadoomay tiri fanxaraftu anna waa isooma jira faasraca nabigu tilaabaduu boobay faasractu anna waa boobay tiri nabigu waa la xaadsaday tiro tallaabadu ayuu dedejiyey anna hoos baan ka boogo faharwa nabigu waa ruclayey mararka qaarkood faharwaltu anna waan ka hor mar socodkiiba waa daayo rucloba ku daray suubano ka gaar anna waa la ruclay faaxdar nabigu na' buu yidhi weeye faaxdartu waa oradka waa oradka nabigu yani inay jimicsi buu ka wadaa laga yaaba markaad ordayso marka horeba orodka lama boodo muruq ku boodi kara seed baa ku boodi karta waa la laxaadsadaa lagu daraa kadib baa nayda ah yaa loo dambaysiiyaa nabigu waa laxaadsaday waa rucleeyey kadibna wuu orday caaishan intoo kale isabaysa faadara nabigu yani facadaa wey faaxdara nabigu waa orday faaxdartu anna waa orday fasabaqtuhu waan ka hormaray nabigu waa ka dhaqay ile marka hore bay ka hor dhaqaaqday wayna ka fududayd subana sal slam fadakhaltu midda kale ayadu waa ruux cararhaya nabigu waa ruux iskii u socda ayaduna yaan lagu arki bay fadakhaltu gurigii baan galay falaysa maba ahaanin nabiga igama dembeynin bay tiri wax badan ilaa an dajactu inaan jiibsada mooyne fadakhala uu soo galay nabigu cagtu cagti igu hayayt aan galayba indhac dhulka dhiga nabiguna waa taagan yahay faqaala wuxuu hi maa laki yaa caaisha yaa caaishu iyo caaisha labaduba waa bannaan tahay waa munaada murahama tarkiim marka in la godo in la kordhabo waa la yidhaahdaa maa laki maxaa ku helay yaa caaisha caaishoy maxaa kugu dhacay ilaan ruux soo orday oo soo rucleeyey oo la caydhsanhay wuu neef tuurahayaa xiiqdii neefta baa qabanaysa maa laka yaa caaisha xashyan raabiya maxaad la feedhyoomaysaa wy maxaad la neeftuuraysaa neefta waa gurmaysa xashigu min alxasha waa xidmaha iyo urku jirta xashiga la yidhaahdaa ama xashaaga la yidhaahdaa markaad neef turto lagu odhanhayaa xash yani waxaa weeye feedhayoon bay sameeyeen feedhayoon feedhayoon marka feedhuhu markay ku yoomana ku shanqarana neeftu ku qabato neeftuurna waa la iska yidhaahdaa raabiyatan calooshaadu u buuran tahay waa ruux markuu naftu ay qabato saableydaa kala baxaysa shaarkaa kor usoo kacaaya maxaa yeelay waa lagu afuufay neeftaa kugu istaagta maa laki yaa caaisha aw yaa caaishu xashyan aad la neeftuuraysaa raabiya feedhahaaduna u buuran yahay ama u kuusan yahay murtafica qaala waxay qultu laa shay nabi alla waba waxba ma jiro waxba qaala nabigu wuxuu yidhi waa ku arkaay adoo jiifooo degan baan kaa tegay haddana waad feedhiyoomaysaaye wixii jira wuu soo baxaaya latukhbiriinii waad ii warami walle aw layukhbirannii waxaa ii warrami doona allatiifa allaha dhimrinta badan alkhabiiru ee xogagaalka ah allah wax walba og baa ii warami doona ama haddaad runta ii sheegi laa shaya ma jirto yani dhib ma jira iyadoo ka wadaa beenna ooma jeedo runta dhib ma jiraad laa shay dhib ma jiro wax dhib ah hadda caaisho gaadhay oy la xanuunsantahay ma jiri xoogo masayr baa taabtay hawshiina way socon weyday marka nabiga hawshiina ka asturtay xanuun ima hayo wey laa shay ma xanuunsano wey nabigu inuu xanuunsan tahay buu arkay ama dhib kale uu jiro allaiif allaha xoogaal naxariista badan ee si hoose wuxuu og baa la yidhahdaa si aan biniaadamkii makhluuqaadku fahmayna wax u xalliya alkhabiiru ay alcaliim qaalad waxay tihi caaishu qultu waxaan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow markuu nabigu sidaa yidhaahdo waxay tii intaada fashilmin mar haddii hawsha alla loo xawiilay ilaahay intuusan ku ceebaynin oon ku fashilin nabiga iskaga war marka hadday go-aan qaadatay qultu yaa rasuul allah rasuulka waxaa dhi biabii anta wa ummi aabbahay hooyadu allah kugu furtee sidaa ay sidaas hawshu ahayd faahbartu nabigan u warramay jiri warkii baan siiyey markii aad moodaysa inaad inaan gamay maana gam waan soo jeeday gabaha markaad qaadatayna waan kaa daba dhaansaday jiri qaala nabigu wuxuu yidhi fa anti sawaadu aladii ra'aytu amaamii ma adiguu ahaa mudutuushu hortayda aan ka arkay ila waa habeenkuna markay bannaan la socdo meel aan dheerayn baad wax ka arkaysa mudtuushii humaaga waa kuu muuqanaya faanti adigu miyaad ahayd bui asawaad madowgii iyo humaaga ama mudtuushii alladii kaasoo ra'aytu aan ka arkaya amaami horteeda markaan socday ama aan orday ama aan qultu waxaan nacam nabi allow haa anugu ahaa falahadanii waa i tontoomay nabigu fii sadrii xabadkayga lahdatan tontoomo awjacatni e xanuujisay tiri nabigu jug iga sii tiri nabigu hawshaasuu ka xanuunsaday tuunkaas ayaa dhibay marka caaisho gacanta ku dhuftay lahdiga iyo lahsigu waa isku mid gacantoodu duuban in saa lagugu riixoon aadna lagugu dhufanin xaggana lagu toosiyo wey khaflada lagaa toosiyo jug lagaa siiyo sidaa iyadoo ah saa lagugu dhufan maayo saa waa feed iyadoo sidaa ah yaa halkan lagugu dhufanaya waana la sameeyaa waa toosin qolyaha markay hadda kula kaftama ama ciyaarhayaanba feer kugu dhufan oo ku dili soomaalida qaarkood oo inaad ka fogaato mooye jugbaba ku gaadhi marka si loo toosiyo khaflada iyo khaladkay gasho loo dareensiiyo ayuu nabigu saa ugu dhuftay wayna xanuujin nabigu hadda buu u xoog badnaa uma qaala wuxuu nabigu tanuu ka xanuunsaday tuhmadaasuu diiday adanantiibu maxaad malaysay ood u qaadatay an yaxiifa allaahu calayki warasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisu inay kugu xadgudbaan oy xaqaadii cid kala siiyaan alxayfu waljawr ulmi miyaad ka malaysay am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuulu soo ma garanaysaan an yaxiifa allahu calayki warasuuluhu ilaahay baa la sheegay subxaana wa tacaala litacdiim axadka hadda jawr iyo dulmi laga filanayo bini'aadannimo marka la khaldan yahay waa rasuulka ilahay shuqul hawsha kuma lah muxuu soo geliyey wuxuu ku leeyahay suubanuhu waxaan alla ogayn allana raallika anigu ma sameeyo wy axadka aniga dulmiyo joon ugu xukumana waa axad tuhmay ilaahay tuhmay wey waa halis isilaali adanantimu waxaad malaysa an yaxiifa allaahu an yajuura allaahu calayki warasuuluh alliya rasuulkiisii inay kugu xadgudbaan oy ku dulmaan oo xaqaadi cid kale u meeriyaan yaad malaysa nabigu waad malaysa male miyaad malaysaba weydiinaya qaalad caaisha waxay tidhi mahmaa yaktum innaasu yaclamhu اllah inkastoo mar walbay biniaadamku xaqariyaan alla waa og yahay nacam alla waa og yahay mahmaa yaktum innaasu yaclamhu اllah mahmado waa shariyo marka jaza iyo jawaab bay qaaatay waad aragtaan haddee ficilka dambana wax walbay dadku qariyaan ilaahay waa og yahay qaala wuxuu yidhi faina jibriila waxaan u baxaan kuu sheegi faina jibriila ataani waa ii yimid xiina ra'ayti markaad arkaysa inaan baxay fanaadaanii waa ii dhawaaqay faahfaahu minki waa kaa qariya dhawaqaysa hadda goor baynu kasoo kitaabulimaan kusoo sheegnay malaa'igtu ilahi awood wuxuu siiyey inay aniga wax ii sheegaan maalan adigoo ag fadhiya adan maqal nabigoo fadhiya oo saxaabadii dhex fadhiyay loo waxyoon jiray waxyii dhawaqiisuiyo awooddiisu wax walba ay ka xoog badan tahay nabiguna culayska dhawqa intaa laguu maqlayaa weliba culays buu dareemayaa wuu dhididayaa dadka la fadhina ma dareemaya mana maqlahayaan awooddaa waxaa iska leh alla iyo intuu geliyey u uu siiyey ee u adeegaya awaamirta rabbi u adeegaya wuu ii dhawaaqay fa akhfaahu minki waa kaa qariyay dhawaqiisii fa ajabtuhu nabigu waan u jawaabay labbayg baadhi yaa jibriil macallinkayga waan u jawaabay waan ayib faahfaythum minka adna waan kaa qari ah, qalbigu nabigu ka jawaabahaya jibriilna wuu maqlhayaa dhawaqa nabiga ee qalbigaa ah ama bishimaha isagoo bannaanka taagan wax yaroo hadda meel idinku dhejiye baaba wax walba duubahaye maxaad malaa'ig hawlaheeda moodaysaan wax yaroo hadda meel idinku dhejiyo wax lagu basaaso ama lagu jaasuuso yaa yaa neefta ruuxa meel marka hadda biniaadamku mar walba sii hormaraan oo teknolojiyaddu ay sii hormarto cilm min calaami nubuwa ayaad ku fahmaysaa adduunkai cirifkiisa hadda iskriin ruux ka daawanaysa isagoo layf oo hadlahaya markii quraysh la yidhi baytulmaqdis baan xalay joogay oon ka soo dheelmaday kadibna saxaabada lagu yidhi markii tilmaanta nebigu u wada dhexda yaa meel ka qarsoonta baytulmaqdis baa oo lifaa nabiga loo daaray way fahmi waayeen hadda laakin adigu waad fahmaysaa haddana waa idiin dhibyarta nabiga asagoo maka fadhiya ayaa baytulmaqdis alaqsa loo faydoo la tusay xijaabka laga qaaday markaasuu sida la taagan buu mid mid u tilmaamay kufaaru quraysh waxay dhaheen wayna ogyihin maxamed weligii inuusan tegin baytulmaqdis walaa agtiisa uusan marin waxay dhaheen ama faqad asaabay yidhahdeen quraysh waxay dhaheen tilmaanta soo ma ahaa iyo masjid aqsa siduu ahaabu u tilmaamay bay laakiin wuxuu sheegay lama qaadan karo hawshu bay qaadan la'yiin faahfaahu minki faajabtuhu faahfaytuhu minki wuxuu kuu dhawaaqay waa u jawaabay adna waan kaa qari maxaana u soo geli waa gudaha walam yakun yadkhulu calayki jibriil ma aha mid soo gelaya waqad wadacti iyaabaki adoo dharkaada dhigtay adoo dhar yaraystay oo cawradaadii ninkaa bes u bannaanayd ay muuqato oo ajaanibta laga xarimay yani kuma soo galeen wey malaagtu waa sida yani saasay malaagtu leeyihiin ummuna khadiijo aad u caqli badnayd markaad ku martee markay jibriil dhowr nabiga u yimid oo nabigu waxaan ka baqayaa inaan waalanahay ama waxa igu dhacay uu jin yahay oo yay u kaadi yabna cami baa tiri axadka kuu yimaada markuu kuu yimaado ii sheeg bay tiri ama aad aragto anoo kula jooga haddaad aragto ii sheeg bay tiri anaa inuu jin yahay shaydaan iyo ibliis iyo inuu malaa'ig yahay kala garanhaye islaan adoo caqli badan bay ahayd nabigoo khadiijo la jooga yo jibriil isu tusayoo bannaanka u soo istaaga khadiijo waxay tidhi m waan arkaabuu macallin ninkii idhibahayey khadiijoy waaka miyaad aragtaa waxay tihi kaale dhabtayda ku soo fadhiiso ma aragtaa bay tidhi waan arka adoo dhabtayda ku fadhiya wali waan arka masarkay iska qaadda mad aragtaa bay tihi maya ugu dhunta buy markay masarkii iska qaado timaheedi banaysay yaa way tihi ma aragtaa ninkii ku ma maya tihi wuu dhuntay waxay tidhi daaka malakun laa ibliis yani dadki ilahay caqli hadduu kuwaad kala garanay waxay tahay midka asaga ku dhibaya kuduba taagan macallin khayr wa malaa'ig weeye shaydaan iyo ibliis ma aha shaydaan iyo ibliis yahay cawradeeda aan baneeyo ku raaxaysan lahaa bay tir xataa haddaan isdaawan lahaa bay mana dhunteen laakiin malaa'igtu ma ogolo howlaha shuqulxumada ah ee ha cabsaninba kadib bay nabi waanin jirtay ku tidhi xadiidkaad garanaysaan fi saxiix wallahi maa yuqsiika allah waad garanaysaa marka jibriil kuma soo gelayo hee adoo dharkaadii dhigtay wadanantu waxaa nabigu maleey wui an qad inaad seexatay fakarihtu waxaan kohsaday an uqidaki inaan ku toosiyo wa khashiitu waxaan ka baqay haddaan adoo soo jeeda aan bixi lahaa an tastawxishanii inaad cidlooto ama aad cabsato cidlo aad dareento faqaala wuxuu yidhi jibriil markuu ii yeedhayay ina rabbaka yamuruka wuxuu ku farayaa eh, maxamadow an taأtiya ahl اlbai ahlulbaqi inaad u tagtaa lagu faray caawa fatastakfira lahum dembi dhaaf rabaad u weydiiso yacni xilligan waa sanadkii sideedaad hijrada ama sagaalaad ama tobnaad bay xufaadu sheegaan ahlu siyar wاlmaqaas qatiyada waa fii aakhiri xayaatihi markuu nabigu dhimanayay sanad dardaaran wey lilaxyaa walamwaad inta noolla la dardaaran baa layidhi inta dhimatay mootane ahalkaadi asxaabti ana ayaguna sogoti qaala waxay tihi qultum waxaan idhi nabi allow intaa waan fahmayey kayfa aquulu lahum yaa rasuul allah nabi allow maxaan ku dhahaa qubuurta haddaan tagoon booqdo sidaad u booqatoo kale maxaan ku ducaystaa qaala nab wuxuuhi quuli waxaa tihi assalaamu calaa ahli diyaar markaad qubuurta u tagto booqo oo salaan waxaa tihi assalaamu nabadgelyo iyo naxariis ha ahaato calى ahli اdiyaari dadka meesha degan ahlu qaabuurka ee min almuminiin wاlmuslimiin muminiin muslimiinba ah wayarxam اllah alla u naxariiso almustaqdimiina mina almutaqadimiina mina intii dhimatay baa loo jeeda almustaqdimiin huna ay اlmutaqadimiin mina min alamwaat weeye almutaqadima intii hormartay oo mina ay min almuslimiin oo dadkii dhintay baa loo jeedaa inta dhimatay allah u naxariista wey iyo wlmustakhiriina wlmutaakhiriina mina iyo inta nool ay naga dambaysa mutaqadimiin amwaadi baa laga wadaa ee muslimiinta ahaa mustakhiriinna huna waxaa loo jeedaa inta baaqiga ee nool ee muslimiinta ah waina anaguna in shaa allahu hadduu rabbi yidhaahdo la laaxiquuna bikum waa idin soo hayan idinka dabcimaynaa de waa la iska dabcimano waa la israaci xadaثna abu bakr بn abi shaybة وزهير بn xرb qاal xadaثna mحamed بn cabdالlahi الأسد can سufyaan الثwrي can calqmة بn mrhd can sulaymaan bni buraydaةa can abihi burayd bn xusayb الأslmi qaal kana rasuul الlah rasuulka ilah wuxuu ahaa xadiidka caaisha markuu sheegay lilictimaad biطariiqayhi ayuu shaahid labaad marhaati labaadba u keeno min xadiii sulaymaan cafwan burayd bn xusayb alslami saxaabiga qiimaha badnaa kaana rasuullah rasuulka ilh wuxuu ahaa yucallimuhum kii saxaabada bara idaa kharajuu ila almaqaabir hadday qubuura iyo xabaalaha u baxaan liziyaara ayuu beri jiray waxay odhan lahaayeen buu beri jiray aadaabta ziyaarada iyo salaanteeduu beri jiray fa kaana qaa'iluhum yaquul ka booqda xabaalaha axadka booqdee muslimka ee wuxuu odhan jiray fii riwaayat abibakr assalaamu cala ahli diyaar riwaayada abubakr ibn abi sheeb ku jira asalaam fakaana qaa'iluhum yaquul assalaamu cala ahli diyaar daartan dadka degan nabadgelyo dushooda ha wa fii riwaayat zayd bni xarb annasaa'i waxaa ku timid assalaamu calaykum buu odhan jiray fakaana qaa'iluhum ay zaa'iruhum ama midka ducaynaya ama salaamaya qaa'ilka yaquul mid yidhaahdu ahaa assalaamu calaykum ahla اdiyaari min almuminiina wاlmuslimiin waina in sha allahu lalaaxiquun asal اllaha lana walakum اlcaafiya intaa dambaa la socota marka xadiidka burayd bn xuseyn asal اllaha lana ilaahay waxaan annaga waxaan weydiisanaynaa walakum idinkan idiin weydiinaynaa alcaafiyata badqabid ilaahay inuu naga na nabadgeliyo aafaadka iyo naar iyo cadaab iyo cadaabulqabri naga badbaadiyo xadiikan marka maxalushaahidka loo keenay waxaa weeye in ay bannaan tahay ziyaarat اlqubuur ziyaarat اlqubuur qubuurta in la booqda ay sunno tahay wadaaddana waxayba ku tageen waa waajib bay dhaheen bacdu daahiriya laakiin muslimiintu inay sunno tahay san waajib ahayn bay u badan yihiin khilaafka daahiriyaduna khilaaf muctabara ma maxaa yeelay waa laaxiq weeye uu dembeey ama asaxaaba wataabicuun waxay isku hayaan shay bannaan weeye iyo iyo ma bannaanay isku hayaan jamaaca min ataabiciin oo uu ka mid yahay ibnu siriin ibraahim annakhaci shacbi waxay qabaanba ziyaarat اlqubuur waa karaaho lama ogolo muطlaqan rag iyo dumarba oo waxaan soo gaarin axaadiia naasikhada aan soo gaarin ay iman doonta waxay un ku tageen axaadiista hore odhan jirtay fii bidaayat اlislaam lama ogolo hawsha ayada kuntu nahaytukum can ziyaarat اlqubuuri nahyigaa hore ay ku tageen naasikhu maba soo gaadhinba saa darteed wadaaddaa ijmac soo guuriya wadaadkii la odhan jiray cabdari ee wasiidka sharxay iyo mustasfahaba ee shaaficiga ahaa iyo abubakr alxaazimi saaxib اlictibaar fi الnaasik wاlmansuuq iyo nawowi saddexdaabaa ijmac soo guuriya in ziyaaradu ay mustaxabo tahay sunno tahay lilrijaal laakiin khilaafku wuxuu ku jiraa dumarka keliya dumarka iyadoo ma loo sunneeyaa inay qaxbaalaha booqdaan waraajixu waa nacam waxay ummuna caaisha siday ka fahantay baad arkaysaa xadiidkaa ku cad nabigay weydiisa haddaan booqdo qubuurta maxaan dhahaa sidaa sidaa dheh midda kale walaalkeed cabdiraxmaan ibn bakar markuu dhintayna waa kii iyaduna ay booqatay ay gabayga dheer ka tirisay aad oga xanuunsatay geeridiis idan sida raajix waa hawl bannaan weeye qolyaha odhanaya marka dumarka looma sunneeyo inay qubuurta booqdaanna xadiidka waxay kaga jawaabayaan kuntu nahaytukum can ziyaarat اlqubuur fazuuruuha waxay dha waa siiqa mudakar baa ku jirta khitaabu tadkiirkuna fi lusuul haweenku ma soo gelayaan ilaa bidaliil waana sida raajic cinda اlusuuliyiin khitaabka goonida ku ah lilrijaali dumarku ma soo galaan ilaa biqariina aw bidaliilin min khaarij baa la rajaxay ay waa masale khilaafiya usuulka idan jawaabtaasay ka bixinayaan haddaba axaadiia lacniga keenaysa ee dumarka si goona u taabanaysa bay markaa lacana allahu zawaarat اlqubuur iyo ilaa aakhirihi irjicna macuuraatin hayra majuuraatin axaadiia daldalayaan waxaa ijmaaca la soo guurinayo ama aan daliilkiisu cad yahay waxaa weeye ragga booqashadaay booqanayaan xabaalaha iyo qubuurta amaa dumarku khilaafkaasaa ku jira xooga badan min xayu daliilna inay bannaan tahay weeye oy dumarkuna booqan karaan inay bannaan tahay baa laakiin inay badiyaan sida raggu u badiyaan lama ogolo ha si dhifdhifa ha u booqdeen masalada marka waa masalada meesha ku timid sidoo kale ducadu inay sunno tahay oo loo duceeyo qubuurta haddii la tago shaaficna sagu kii odhan jirayba fi lum wa uxibu waxaan jeclahay qubuurta in la booqdo loo duceeyo qur'aana lagu dul akhriyu shaafici waaba cabdulaahi shaafici min a'immati ahli sunnati waljamaca waxaan jeclahay qubuurta haddii la tago hee in la salaamo loo duceeyo qur'aanna lagu akhriyo oo loo hadiyeeyo ko iyo tobanka ikhlaas iyo hawlihiinni soo garan maysaa ya ancaam yaa la akhrihi jire ancaam marka wax la asmaynhayo inbaa show la akhrihi jire dhib mala aduun qur-aanka ancaam qur-aankay ka mid tahay qadiyaddana meesha way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira xadiidku caddeeyey xayaatada barzakhu inay ka duwan tahay xayaatada aakhare iyo midda adduunba oo xayaato kale ay tahay xaqaa'iqdan la ogaanayo wuquuceeda iyo dhicitaankeeda dhammaystiraan lala soghayo qaybta qaybta akhre la sugaayo intayna ka tegin meeshaa dambe halkaa hore mahmaa yaktum innaasu yaclamu allahu nacam xadiidkaas lafdiga asaga ah ayaa wadaaddaha qaarkood macna aan wanaagsanayn oo aniga aad ii dhiba ay u daliishadeen ay u daliishadeen sheikhulislaam ibnu teymiya ayaa wuxuu yidhahdaa xadiidkan wuxuu tusahayaa in hooyadan caaisho habeenkaa ka hor ay jaahilad ka ahayd ilaahay inuu og yahay wax walboy aadamuhu qariyaan wax walboy aadamo qariyaan shaekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayhi culimmada mutaakhiriinta ninkan ugu jeclay hadda gorna waa idiin sheegay hase ahaatee masaa'il fara badanoo abxaad caqadi ah iyo kuwo fiqi ah ayaa lagu naqdiyey sheekha kulligoodna asagaa gar lahaa masale sheekh laga soo gooriyo masalada iigu dhib badan aniga dhibto waa midaan khata uu sheekhu halkan khaldamay khata la xamili kara ma ah waa khata laa yuxtamal asagoo kale loogama qaadan karaba mararba anugu waxaan is idhaahdaa amay dasiisa tahayba dasiisa w kutubta sheekha la geliyey amay tahay maxaa ibn cabdilhaadi baa ku sheegay fi اlcuquud الduriya fi اlcuquud adduriya cafwan in kutubtiisa acdaadiisu iyo xusaadiisu ay gelin jireen waxyaabo uusan sheekhu shuqul ku lahayn lanna macno la xamili kara ma aha in ummuna caaisha la yidhaahdo habeenkaa ka hor waxay jaahilad ka ahayd ilaahay inuu og yahay wax walbo aadama qariyo oo hawl khatar ah caaisho sida loo og waxaa weeye waxay ka soo jeedaa baytunubuwa waa xaaskii nabi maxamed aadama ruuxa ugu jeclaa weey waxay islaantay fi lcahdi اlmaki waxay ka soo jeedaa gurigii ugu khayr badnaa guryaha nabi maxamed kadib oo abubakar sidoo gurigiis bay ka soo jeedaa dadka ugu khayr badnaa uguna diinfiicnaa bay ka dhalatay waxay u dhaxday khayru khalqillaahi gurigiisi qisadu waxay dhacaysaa sanadka sagaalada hijirada sanadka lixaad hijirada waxay soo tidhi ilahay cilmigiisay qiraysay xaalitulifki markii nabiga ay iyadu wada niqaashahayeen waxay tihi nabi allow ama hooyada aabbaheeda la hadlaysa waxay tihi maanta haddaan qirto wax been ah ilaahayna uu og yahay inay been tahay anna aan oghay inay been tahay waad rumaynaysaan bay jiri baan dhaho waan gogoldhaaf baan sameeyey ilaahayna wuxuu ogaya inay been tahay tidhi waan ogahay laakiin saaad u raadinaysaan ama war badan iyo bakti baa laydinku akhriyay ku turkuteen munaafiqiin baa idin rogay waad rumaysanaysa haddaan dafiro oo ilaahay ogyahay inaan dafiraadda run ku sheegahayana waad inkiraysaanbato waad igu diidaysaan cilmullaahi bay qiraysaahe xilligay hawshu dhacayso hmm dhowr sano ka hor ilaahay wax kastoo la qariyo inuu og yahay kufaaru quraysh kufaaru lcarab jaahiliya اluulaa baa ka warqabtoo garanaysaoo taqaanay zuhayr ibn abi sulma mucallaqadiisa muxuu ahaa falaa taktumuna allaha ma fii nufuusikum liyakfa wmahma yugtam illaahu yaclami waa jaahiliya qabla islaam dhintay mucallaqadiisu sidaa ku leeyahay war ilaahay waxa laabihiinna ku jira ka qarinina ma awoodaane idinkoo doon inaad asturtaan waa mahmaa yugtam illaahu yaclami wax walbo ilaahay laga qari waa og yahay jaahiliyat اlcarabi اluulaa ogaayeen bay um اlmuminiin jaahilad ka tahay wax looga qaadan kara shekh islaam ma aha nin walba ha bariiqdee inuu ibnu ku bariiqdana waxaan xamili karno haddaan waabiyanahay ma aha warka inaad fahanteen baan u malay abu muusa alashcari muxuu yidhi markuu caaisho cilmigeeda ka warramahayo xadii walbo naga ishkaalgala ama aan fahmi weyno oo macnihiisu noo caddaan waayo caaisha haddaan weydunno cilmi baan ka heli jirray buui lawajadnaa cindaha cilman dahabi wuxuu idhi markuu tarjumaystay intaan taariikh akhrinhaya buu idhi haweenay ka aqoon badan lama sheegin lamana heli doono ila qiyaami saaca buu aclamu الnaasi aclamu nisaaءi اlcaalamiin bay ahayd caaisho min abina aadam ilaa qiyaami الsaaca haweenay la aqoona lama sheegin dahabi wuxuu idhi anugu ma hayo yidhi caalimatu hadi اlumma faqiihatuha baa cilm اllahi lima yukhfa fi الsuduur jaahiladka ah oo qur xaafidad ah caliiman bidaatustuur qur-aanku tifka tahay waxaa la xamili karee eh? hawshaasi ma inaad fahanteen baan u malayn hawshaa ah. wuxuu yidhi cilmu bani aadam haddii miisaan la saaro wa cilmu caaisha la rajaxa cilmu caaishata calay cilmu lbashariya haddii la miisaamo wui caaisha lagu miisaamo iyadaa ka aqoon badnaan lahayd haddii hadda aqliya la xamili kara marka la fiiriyo qofka la leeyahay hawl buu ka jaahilnado marka la qiimay suuragal maaha marka xagga loo laabta riwaayadana hawl dhici kartaba ma aha xadiidka wuxuu ku dul wareegaa cala bni jurayjin cala bni jurayj waad arkayseen cabdurasaaq ibn maxamed sancaani iyo ibni wahab riwaayadoodu waxaa ku yimaada sidaa idin yaalla mahma yaktum الnaas yaclamhu اllahu nacam caaisha odhanaysa waa taqriir adaa isu rumaynaya wax walboo dhaca xog baad ka heli xog baan ka heli soo ma aha waan ka heli adaa isu jawaabaya hebel saasaan moodahay wuu yahay waa inaad adugu isu jixisaan la yidhaahdaa luqat اlcarabna caan bay ku tahay idan sheekhu haddii xataa uu cuskanayo lafdi muxtamal ah in macno dhaawacayo umulmuminiin lagu xambaaro laa mubarira lahu waa muxtamil riwaayaadka qaarkood cinda anasaa'i wa cinda axmed oo hal ariiqa oo ariiqa xajaaj bas ah ayaa odhan qaala nacam oo nacamtaa ka dhigahaya hadalkii nabiga inuu yahay oo caaisho uu jawaabayo riwaayada muslim midda cabdurasaaq bn axmed sancaani oo calaa shardi shaykhayna waxaa ku yimid nacamtu inay tahay hadalkii caaisho oo ay nafteeda u rumaynayso sida idiin dhiganba ah, ah. idan lafdi nasaa oo weliba asagoo ka hadlay nasaa oo sanadka uu ka hadlay nin ku jira iyo axmed min ariiqihi inuu cuskado sheekh oo riwaayadii muslim uu ka hooyadeenna hawsha uu ku tuumo haddee wax laqliqi kara maaha dee hawshaa la qadan kara maaha waa zallatu caalim un wax kaloon dhahna garan mayno midda labaad had goor qaacidu waxaa weeye sababka nusuulka aayadda iyo macnaha aayadda iyo xadiidka macanihiisa had goor macnaha dhowraya xaqa ambiyada iyo rususha dhowraya xurmada saxaabada iyo qadarkooda ayaa la doortaa cinda tacaarud hadalka in la yidhaahda nacam waa hadalkii caaisho iyadaa isu rumayn siduu nawowi maray oo shuruuxda muslim oo dhanba ay mareen in la maro oo xataa ibnu muflixoo sheekha ardaygiisa uu ku khilaafay in la maro miyaa ilaalinaya xurmada iyo magac iyo sumcadda iyo qadarka iyo sharafta caaisho mise in la yidhahda jaahilada bayd baa ilaalinaya kee dhowraya riwaayatan wa diraayatan waxay in la maro nacam waa min qowli caaisha la min qowli الnabiy sal ly slam xataa haddii la waa min qowli الnabiy macnuhu sheekhu yeelaya doonayo kuma caddo istifaamku labuu noqdaa inkaari iyo taqriiri buu noqdaa waxaad og tahay baa dadka weydiinaysaa adoo og inaan imad baa wadaadkii ma soo galay haabaan ku leeha ma aha su'aal kastoon ku weydiiye inaan ka ahay jaahil inaan ka ahay lilistihbaat iyo inaan sii dhuujiyo sii xoojiyo ziyaadatu cilmin wa yaqiinin calaa yaqiin way bannaanta yaqiintu ma korodhaan ma kordho waa madhab اlkalaamiyiin way korodhaan waa madhab ahli الsunna waاljamaca liyaطma'ina qalbi waxaa yidhi nabiyullaahi ibraahim oon shakisanayn caaisho xataa haddii leeda istimaamta waa kii asalkaa iyo ruux inuu hawsha su'aal cilmi doonayo waxaan leenahay waa cilmi kororsi ma aha jahli ma aha ama waxaan ku leenahay waaba taqriirba istifhaamku maba ahaba kii inkaarigahay waa kii taqriirigaha oo ruuxu wuxuu og yahay intuu ku weydiiyo uu naftiisana u sughayo adigana cilmi kaa kororsanayo wax loogu xambaara jaahilad bay ahayd ma jiro laa riwaayatan walaa diraayatan midda ee midda saddexaad ee kasii daran waxaa weeye nabigu caaisha wuxuu ku canaantay oo uu kaga dhuftay gacantiisii weynayd ee barakaysnayd dhagahan uu ka raaco uu canaantay tuhunka ay tuhuntay amuu nabigu adoo xaq kuulow meel kala aada hadday hawshaa jirto caajaahid mutan ku canaanta nacan besuu kaga tegi lahaa caaisho ma adoo awji nabiyi ah oo bintu abibakr sidiiqa ayad maanta garan ilaahay wax walboo la qari og yahay meeshuu gacanba ma tagteena waxay tegi seef iyo budhbayba tegi lahaydba intaa sheikhu ma garan waay ma inaan umusalame iyo xabse aadaab igu tuhuntay buu nabigu caaisho ku dilay hadday jaahila bicilmi illaahi limaa yuktamu fi suduuri ay caaisho jaahilakata nabigun uu sidaa u ka fahmi lahaa muxuu samayn min baabi wla khaladkan fiqiga ee farciga ay gashay caaisho ma in lagu canaantaa mise waxaa mudan canaan iyo garaac iyo dilba mudnaa aljahlu bicilm اllaah yani hawshaasay sheekha uga khasbaxeen garan lahayn u laftarkeygu inaad fahanteen bay ila tahay ya hawsha hawl adag weeye hawsha waa hawl adag hawl adag weeye fi lusuul maxaa ku yimid تأkhiir الbayaani can waqti الxaajaةi laa yajuuزu إجmaaعa caddaynta diineed ee masaa'ilka la caddeeyo xilligii loo baahnaa dib loogama dhigi karo masaa'il caqiidana masaa'il caqiidana waqtu bayaaniha waa waqta dikriha maalinka u horraysay caaisha islaamta ee nabiga ay la soo daristay ee xaas u noqotay baa ahayd in loo caddeeyo masaa'ilkan loona sharxo waa masale caqidi min usuul اdiin wey say mu'minad ku ahayd oo zawju nabiyi ku ahayd caaisho hadday intaaso dhan ba jahilad ka ahayd bicilmi اllaahi lima yuktamu fi الsuduur hawsha hawl la aqbali kara ma aha khata wadaad weeye lagumana taqliidin karo iska ilaaliya hawsha ayada muxuu se u sheegay maya taas maa taa ma aha taa ma masalada waa aslu diin weeye qaabku shay u cuurdaartaa sheegi wuxuu ku cuurdaarto oo ku sheegay alradd cala almantiqiyiin wuxuu yidhi masalo weyn oo dadka waaweyn ay garanayaan oo ayagu waqtooda waasax bannaanka taal ayaa axdaaثu اlmu'miniin ka hoos bixi karta dhallinta soo kacaysa dhallinyarada caaisho inay yarayd oy da' yarayd oo dadka waaweyn wuxuu caddaa uu ka qarsoomi karuu sheekhu tilmaamay aradd cala almantiqiin buu ku tilmaamay idan qisadu waa goorma sanadka salaada hijrada ma caaisha yar waa meeqa jir caaisha markaa iyada lixiyo toban ma jira axdaadu muminiin muslimiin maa caaisha markaa yar iyadoo siddeed iyo toban jirtu dhintaan filahaya soo saa waa sanad ka hor toddobiyo toban jir wey ayadoo yaroo sagaal jir ah yay reerka nebi maxamed la waroogteen maamulaysa muslimiintana u talinaysa sagaal sano kadib inay dib ugu noqoto min axdaaf اlmu'miniin waa qolihii iyid oo kale sano kadib xasaan waa jaahil labaatan sano ka aan sheekha u ahaa intaa waa kaftankay hawsha hawl sheekha looga qaadan karo ama laga yeeli kara maaha maxaad saa ugu qasashee hawsheeda waa idfahandeen baan u male hawshaa sheekha lagama dhagaysan karo cuurdaar kaleu sheekhu leeyahy wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy oo kale oo caaisho ugu qiil bixinayaa khada'a aan la xmili karinna uu ku yar asturaya sheekhu waana hayru saa'iqi wuxuu ku asturo wuxuu yidhi aljahlu bitafsiili cilmi اllahi bikuli shay laysa kaاljahli biasli cilmi اllahi biاlashyaa taana majmuc fataawa ku sheega adoo og ilaahay subxaana wa tacaala inuu cilmi leeyahay oo og yahay oo makhluuqa ka warqabo waxaa ka jaahil noqon kartaa tafsiil yar tafsiilkaasna kufri maaha jahligiisu buuri wuxuu kufri ku noqon karaa bacdamaa aad nusuusta iyo adiladu ku soo gaadheen haddaad inkirtaad gaaloobaysa aljahlu bitafsiili cilmi اllaahi waa kaljahli bitafsiili qudrat اllaahi buuri tafsiilka iyadaa wuxuu idhi maha caqli ma ahee nusuusta iyaa laga sugaya adugu hawlahaas sheekh ku curdaa laakiin adiga agtayda wax la aqbali kara ma aha wax ku khallifanaya sheekh hawshaa ma ay jirto khata'aas iyaan lagu khaldamin intaa aan kaga tago midda kale intaanan ka tegin masale xadiiiya asal xadiiu inuu ictimaaday ahayd alfaadu cinda tacaarud ahlu xadiid maxay rajaxaan lafdu saxiixayn lafdiga axmed ku yimid iyo nasaai wuxuu in laga rajaxo lafdiga muslim walidaalika xataa culammada xadiidka qayb ka mida markay istacaaruaan lafdu bukhaari wa lafdu muslim waxay xoojiyaan lafdiga muslim lcinaayati shadiida biاlalfaad wa cadam الriwaayati biاlmacna bukhaari laakiin taqdiic buu sameeya ikhtisaar buu talkhiis buu sameeya riwaaya bilmacnana wuu sameeya ama muslim yuؤdii biاlxarfi wاllafdi cinaaya shadiida fi lmutuun walfaad bumulaah kadalika saa darteed makhaaribadu iyo khuraasaaniyiintu xadiidka markay warinayaan lafdiga muslim bay sheegayaan akhrajahu shaykhaanna way ku leeyihin lafdiga bukhari bay ka leexanayaan lafdiga muslim bay cuskanayaan akhrajahu bukhari lafdiguna waa lafdu muslim riwaayada muslim baa in laga hormariyo wax walba haddiiba tacaarud maba jiraba jahlina meesha kuma caddo walaa daahir midna kuma aha ee waxaa weeye wadaad wax ismoodsiiye warkii iska dhe baabu isti'daani الnabiyi rabbahu caza wajal fii ziyaarati qabri ummihi qadiyadda markay aan lagu khaldamayna inantaa inaan baraarujiyo waa rabay wuxuu baab nabigu idankuu rabbi weydiistay fii ziyaarati qabri ummihi hooyadii aamino qabrigeeda inuu baqdo ilaahay weydiistay nabigu ilahay ka baryay ym udaybiya aw bacdaha sanadkii toddobaad ama lixaad xaadina yaxya bnu ayuub almaqaabiri wti nabiga asugoo yarbu aabbihii dhintay oo caloosh hooyadii ku jira kadibna hooyadii baa soo korisay intaysan dhimanin bilo ka hor ba waxay damcaan inay soo buuqato ree abtigeed wiilkana ay soo barto iyada ree abtigeed nabiguna waa reawowgi meesha marka reawowgi inagu aan dhahno aabbaha reerka dhalay ama hooyada reerka dhalay carabtu waxay iska odhanayaan reeabti bay iska yidhaahdaan aabbaha reeabtigi waa adiga reeabtiga hooyada reeabtigeedna waa adiga reeabtiga inagu waan kala qaadayna waxaan leenahay reeawow baan dhahnaa markaa marka reer cadi waad garanaysaan min bani najaar markay soo laabatayba iyadoon maka gaadhin safarkii la socdayay ayadiibaa maka iyada ku dhimatay nabigaa laga qaadoo yar oo maka la geeyo awowgii cabdilmualib loo geey marka iyadoo abwaab meel la ku xabaalan tahay waa maka agteeda ah sanadkii lixaadee ama toddobaad buuna nabigu booqday abwaab maka agteeda wey madiine ma sheekh yaxya makii madiina udhexaysa agga makayna xigtaa xadana yaxya ibn ayuub almaqaabir wmxamed bn cabaad ibn zabriqan wاllafdu liyaxya qaala xadana marwan ibn caawiyaة alfazari can yaziid yacni ibni kaysan alyashkuri can abi xaazim alashci salmaan can abi hurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul s sm istaadantu rabbi rabbiga baan idan weydiistay maxaan ka idan weydiistay ana astakfira liummii inaan hooyo dembidhaaf u weydiiyo falam ya'dan lii rabbi ima ogolaanin ilahay baan waxaa rabbiyow hooyaday dembidhaaf aan kuu weydiiyo oo alla u naxariisa aan dhaho oo alla u dembidhaaf aan dhaho ilaahay waa ka diiday mayaa la wasta'dantu nabiguna waa akramu اlkhalqi cala allahi subxaanaه wa tacaala cala araajix wاsta'dantuhu ilaahay idan baan weydiistay an azuura inaan ziyaarto qabraha qabrigeeda aan booqdoon ku cibro qaato faadina lii rabbi waa ii ogolaaday xadaana abubakr bn abi shaybata wazuhay bn xarbin qaala xadaana muxamed bn cubayd bn abi umayat aطanaafisi can yaziid bn kaysaan moxamed bn cubayd baa wuxuu mutaabacaynayaa marwaan ibna mucaawiyat alfazari kilaahuma can yaziid bn kaysaan alyashkuri can abi xaazimi salmaan alashjaci can abi hurata radi allahu tacala canhu qaala zaara الnabiyu nabiga wuxuu booqday qabra ummihi qabriga hooyadii buu booqday fabaka nabigu waa ilmeeyo waa danqaday axad naxariis badan buu ahaa qalbi jilicsan hooyadii wixii dhaafay iimaana iyo islaamnimo iyo wanaaga ayuu ka xanuunsaday riqat اlbni liummihi baa qabatahadi wa abkaa man xawlahu dadkii la socona wuu ku ooyeyey kun iyo lix boqol kun iyo shan boqoloo saxaabi baa la oyday nabiga maalinkaas udaybiya ka soo laabteen bay ahayd cumar baa ka sheekeeyey iyo anas iyo jaabirba fabakaa nabigu wa abka wuxuu ka oohiyey man xawlahu dadka hareerihiisa ahaa oo nabiga oohintiisa iyo xanuunku nabiga xanuunsa la xanuunsadeen faqaala wuxuu nabigu yidhi markuu la hadlahayey oo cumar baa nabiga maxaa kugu dhacay ista'dantu rabbi rabbiga baa idan weydiistay fii an astakfir laha inaan dembidhaaf rabbi u weydiiyo falam yu'dan lii layma idmin wاstacdantuhu ilahay baan idan weydiistay fi an azuura qabraha qabrigeeda inaan booqon soo salaamo faudina lii waa idmay fazuuru اlqubuura qubuurta booqda fainaha tudakiru اlmowta geeri iyo wadi aakhira dadka xusuusisaaye xadiidkuna waxaan ku marray sunanka abu daawud iyo nasaa ibn maajab waynu ku marray laba macnaa marka meesha ku jira aad u muhiima oo caqadi ah midka koobaad shirkiga iyo kufriga dadka in loo dhaafo waa masala samciya ee masala caqliya ma aha saa u ogaada inaan loo dhaafi karin ayf inaan la dhaafi karin oo ruuxii ilaahay u shariig yeela ama kufri ku dhaca asagoon toobad keenin ilaahay kufriga shirkiga uusan dhaafaynin masalo lagu ogaado caqliga ma ahee waa masalo samciga lagu ogaado aladila samciya aayadaha qur-aanka iyo axaadiista lagu ogaanaya maxaa yeele kufriga shirkigu waa dembi iyo jariimo waxaan laga galay alla weyne ilaahina waa kariim hafuuro raxiim ah dembigii intuu dooniba hala ekaade rabbi wuxuu leeyahay ama awooda inuu dhaafo mahmaa balaqa inaan laakiin shirki iyo kufri aan la dhaafaynin hee waa masalo lagu ogaado biاsamci wاlkhabari laa biاlcaqli wاnnadar saa darteed baa qur-aanku caday in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yasha taa inaad fahantaan baan rabaa hadduusan sidaa ahayn nabigu ma dhaheen ista'dantu rabbii an astakfira liummii wuxuu ku tusahayaa mas'alaةu khufraan الshirki wاlkufri waa jaa'izatun caqlan mar hadduu shay bannaan caqli uu yahay ilaa uu rabbi diido uu idhaa ma dhaafa hayaha islugoynina waan wadaynaa waa kii markuu abu aalib dhinta nabigu yidhi ilaahay baan kuu baryahaya oo dembidhaaf kugu weydiinaya maa lam unha canka haddaan layga reebin idan khufraanu shirki cafwan khufraanu shirki waa masalaة jaaئizaة caqlan mamnuucatun samcan samcan intaa inay ila fahanteen baan filaya taa way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira qofka mushriga ah qabla samci ha dhinto qabla qiyaami اlxuja ha dhinto ama bacda ha dhintee shirkigiisi la dhaafi maayo waana loo qabanayaa tanana kutusaaye dembidhaaf baan hooyadii rabbi u weydiiyeyawaa laga diiday riwaayada ibn xibbaan nabi allow maxaad u oyday raxmatan laha min cadaabi rabbiha riqatan laha min cadaabi rabbiha waxaan ka xanuunsaday oo aad uga xanuunsaday cadaabka la cadaabayo hooyaday shirkigeeda loo cadaabayo aabbihiina wuu ka yidhi ina abi wa abaaka fi الnaar xadiidkii anas ood qofku marba hadduu ilaah u sharig yeelo nebi maxamed qaraabadii ha noqdo ibraahim aabbihii ha noqdo shisheeye ha noqdo sokeeye ha noqdo jariimadaa rabbi uu ka galay loo dhaafi maayo waan loo qabanayaa waan lagu cadaabaya qur-aankaa tibaaxay sunnadaa qaada dhigtay ijmac baa ku guntamay warkay ashaacire iyo maaturiidiye qaybo ka midoo ah mutaahiriin ku taaura ashaacire wareejiyaan waa mukhaalifun lisharci nasan wa ijmaacan hawshaa iska ogaada adiyadda marka ku jirtaa qadiyadda saddexaad ee fiqigaana waxaa weeye inay bannaan tahay in la booqdo wain kaanat qabra mushrikin waxaa bannaan qubuurta booqashadeeda qabr mushrik ba allah ka dhige adoo u booqanaya aad ku cibro qaata akhrana aad ku xusuto qalbiga ha kugu dabco xadaana abubakr bn abi shaybata qaal cafwa maxamed cabdillahi bn numayr wa muxamed bn muana wa lafdu labi bakr wabni numayrin qaaluu jamaacadaas waxay dhaheen xadaana maxamed bn fudayl qadiyada waxaan ku soo sharxnay masalada ku saabsan mushrikiinta iyo ahlu fitradoodii iyo kitaabuliimaan baynu ku soo maray waxba kaga noqon maayo markay soo noqotana waynu fafaahin doonaa insha allah caawa waxaan isku daya inaan dhammeeyo kitaab اljana'is قالوا xadثna محمد فضيل بن غزوان ضب عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة الشيباني عن محارب بن دثار السدوسي عن بن بريدة وعبدالله wy riواayada ba cadayn doonta عن بن بريدة عبدالله عن أبي أبي بريد بن xusayب الأسلمي قال قال رسول صل ل سلم نahayتكم waxaa idinka reebay muslimiinay can زiyaaraة القبuuri hadda ka hor sadan لdaraa'ic shirki markii islaamku cusbaa ee diinta lagu cusbaa qubuurtu mushrikiinta carbidu ku aafaysnaayeen jaahiliyadu way ku aafaysnayd haddii wadiiqaha muslimiinta aan laga xidhin oon laga hor istaagin iyagoo hadda ka hor ba samayn jiray qabla اlislaam xumaanta inay sii wadaan baa laga baqay waa laga gooyey geeslo adkuweelka lagu gooyaa wey aftug baa lagaga sameeyey markay diinkii fahmeen caadulmaki la gaadhay u kala baxday hawshu tawxiidii shirki kala garteen si fiican iyo tafaasiishii diineed y waxaa la yidhi waxaad qabri ku samaynaysaan iyo ujeeddada waad fahanteene waad booqan kartaan hadda ka hor in aan wax badan fahmayni baan ka baqnay inay ku khaldanto oy samayso waxaan loo baahnayn fi lqubuuri walmaqaabir idan waxaa loo yaqaanaa altadaruju fi اtashriic la fi taطbiiq farqi baa u dhaxeeya midna zandaqay noqotaa midna waa xikma rabbaaniya kale iska ilaaliya atadaruju fi tashriic waa ilaahay baa subxaanah wa tacaala inoo yaryareeyey shareecada kolba qayb intaa soo deji intaa soo deji intaa soo deji intaa waxee intaa jidee si tartiib ah hal mar lama soo dayni baniaadamkumaba xamili karaanba qur-aankaa baa la tartiibiyey oo qur'aanan faraqnaahu qur-aanka baa munajam laga dhigay shareecadana sidoo kale caaisho watay ka hadasho tir haddii hal maalin la odhan lahaa been ma sheegi kartaan oo wax ma xaman kartaan oo waxmar ma cabbi kartaan oo reebo ma qaadan kartaan wax walboo xaaraan ah haddii jumlo loo dhiibi lahaa dadku islaamka way ka carar lahaayeen bay jiri marka hore usuushaa lagala hadlay tawxiidkaa laga saxay yaqiiniyaadkaa laga dhisay kadibna furuucdii waa loo taxliiliyey tartiib tartiib ilaahay waagi dambe ayagu jeclaystay ilahu tan maba la xarimaba ka muslimiintu dhaheen ilaahu ribada waanu aragna waad u tilaaba tukaynaysaa hal mar kale go maba rabne na dhaafi qaabkaasoo loos ama tadiru fi tabiiq waa maxay innagoo muslimiina oo diinkii qaadannay oo ilaahay wixii xarimay oo nebi maxamed sidaa kaga tegey oo saxaaba kaga tageen oo kun iyo dhowr boqolsoo lagu soo dhaqmaayey hadda waxaad leedahay hal mar shaacada ma waa dabaqkaree qaybqayb baan u dabaqaynaa qaybqayb salaadahaan tukanaynaa xajkaan samaynaynaa howlaha laakiin xuduudda iyo jihaadka iyo alxukm bimaa anzal allah iyo dasaatiirta sharciga dib u dhigaynaa suusan u xanaaqin bayan bayan suu xanaaqin netanyahu hawsha iyadu waa zandaqo diinka lagaga baxa waa ilxaad waa gaalnimo laba mid un weeye inaad awooddo inaad fuliso waajib buu kugu haddaad fulin weydo ood shaeecadda baqi weydana gaal baa tahay muslim ma tihid saa darteed sheegay wax dawlad sheegto xukuumad sheegata oo muslimada adduunka kama jirto yaa been laydiin sheegi been yaan laydiin sheegay dawlad muctarafa jamciyadda qurmo ka dhexaysa ictiraafsan tahay akoonana u furan yihiin bangiyana u shaqeeyaan tayna inoo xidhanayso muslimada he ma jirta sheeke berlow laakiin shacab muslimaa jira shacab muslima eh? iyo shucuub muslimadaa jirta laakiin dowlad jamciyadda qurunka dhexaysa ay ictiraafsan tahay eh? oo muslimada ma jirto yaan been laydii sheegay waa gaal iyo dabadhoonkiisii waxa adduunka maanta wax maamula warka inuu idaa caddaada wey kitaabka rabbigay baa la agga la geeyey maxaa la dabaqaa dastuur qaanuun ayagu ay dejisteen idinkuna hawsha haddaad ka shikidaan inay gaalnimo tahay waxaa idinka aaminsan waa ogtihiin yaa beel isu sheegi atadarju marka fi tashriiciyo fi tabiiq iyo khaldami shayga xukumka ilaahay haddaad fulin kartood awooddo waa waajib inaad xukumka dabaqdo kitaabku waa inuu taliyo bukhaariy muslim waa inay taliyaan minhaajku waa in miska la soo saaro haddaynan awoodin hadday ilaah namama saarinba haddaan awoodno waa in miska la soo saaro laakiin adoo leeho baan ahay siyaadaan leeahay sarrayn baan leeahay xor baan ahay anaa ka meeshan kakaadin nijaasa soomaaliya ku haya xaggana kitaabka ma dabaqaayo maxaa dabaqi dastuurka waad awoodda inaad dabaqdo kitaabkana ma awoodid hawshaa maanaad iga gadi beenta intaasaad gaal ku tahay horaan baad ad muslim ahayd hawshaa iska ilaaliya beentaa laydiin sheegi laakiin waxaa la yaable wadaadihii yidhi dowladdu waa dowlad muslima hadda xaggana aan taageerayn in garab istaagayn dowladdu waa dowlad muslimada xaggana taageeri maayaan waa dowlad muslimaa lagu leeyay maana taageerahayaan waxay ku leeyihiin waa la codayn farta la guudsan ayagoo saf ku jiro codaynna arki maysid bal khayaanadu caamada ku samaynhayaan maalmaha isli laga codaynayo wadaaddaha qaba in la codayn karo ay bannaan tahay may safka soo galaan oo ummadda khayrka u horboodaan ummadda khayrka ha kaga dayatee safka hor ma isku oo kamaandhaha la kala baxaan oo isuulka guudiyaan may caamada ugu lugaynhayaan warka miyaad fahanteen idinkaan waa laydinku ordahayaa gawaan cidla iyo wadagoodir baa laydin qaadaya fazuuruu hadda ziyaarta hadda booqda wanahaytukum waxaa idinka reebay can luxuumi اladaaxi carafada hilibkeeda can luxuumi اladaaxi waa maxay wa can idikhaari luxuumi اladaaxi horaan baynu sumra xadiidka waxaa idinka reebay can idikhaari luxuumi اladaaxi in la kaydsado oo meel la dhigto hilbaha udxiyada fowqa alaain saddex wax ka badan baahi baa jirtay hadda hor soo marray dad muslimiinoo soo qaxoo madiina dul fadhiyey jiray nabigu wuxuu doonayey hilibka in la wadaago maraqa la yar ka bado saddex beri wixii ka badan oo baxa ma kaydsan kartaan baa la soo yidhi hadda soo ma fa amsikuu haysta oo kaydsada maa badaa inta idinla qumanaato wax shan beri lix beriba hilibku intuu kaaga dhammaan arka maxaa yeelay ilaahay baa khayr keenay waa la roonaaday idan nabigu hawsha waa naskhay wanahaytuku waxaadda ka hor idinka reeb can اnabiidi can ilintibaada weye in lagu qoosto oo midho lagu rito weelasha qaarkood ashuumaha iyo dheriyaha waaweyn ilaa fii siqaa'in sibraar mooyeen sibraar idiinoo maqaara mooyeene in dhagax weel laga sameeyey ama laga sameeyey geed laga qoray aad biyo sharaab ku diyaarsataan sharaabka durbagu u weelasha adayga sida ashuunka iyo geedkii naqiirka laga qori jiray timirta gunteedii iyo marka intii biyo lagu shubo oo timir lagu daro oo cinab lagu daro la aaburo durbo intuu isbedelo karo ayuu khamroobi jiray ruuxa muslimka isagoon moodayo inay biyo caadiin buu cabaaya kadibna uu sakhraamaya khamraa u dhuumanaysa taasuu nabigu mamnuucay uu yidhi weelashaa sharaab laguma diyaarsan karo sharaabka waxaad ku diyaarsataan midhaha laga sameeyo sibraarka sibraarku hadduu biyuhu ay karaan oy buraan asagoo kuu qarin maayo waa daacadow kala bixiba wuu dilaaci sidii kubaddi buu afuufmi wuxuu ku dhihi waan iska ka ilaali midda labaad biyuhu qaboojiyaa wixii lagu diyaaro wuu qaboojiyaa durma isma bedelaan waa firinjeer ahaanoo kale hadduu isbeddel yimaadana wuu kuu digi oo inaan inaan hidigay soomaalia ku leeya waxbaa isbedelin haya cabbi dhagaxa ilaawalasha laga qoray iyo geedaha waaweyn ayagu mana hidigahayaan waxna ma qaboojinhayaan khamraa kuu dhuuban min baabi sadi daraaci اlkhamri buu nabigu u diiday hadda soomaa waad kala fahanteen biyihii xaaraanta ee khamrada ah iyo kuwa kale waad kala fahanteen wanahaytukum can الnabiid can اlintibaadi wey ilaa fii siqaa'in sibraar mooyeen fashrabuu hadda caba fi اlasqiyati kuliha weelashoo dhan ba wax ku qooshta weyo sharaab ku diyaarsada walaa tashrabuu muskiran laakiin laakiin maandooriye iyo biyo isbeddelaya khamraha cabbina biyo walba waa idin fasaxan yihiin laakiin biyo muskiroo khamraha iska ilaaliya waa axaadiista caanka khaaska ee naasikha iyo mansuukh isku meel ay ku jiraan inta badan waxaa badan in naasikhana meel lagu sheego mansuukhana meel lagu sheego laakiin xadiidka muxuu wataa annaasikh walmansuukh macan way wada socdaan saan loo khaldaminba muhimaddu sheekh hadda u keenayna waa ma waa ziyaarat amarkuna waa amru istixbaab laa wujuub qaala numar wuxuu uhi fii riwaayatii can cabdilah burayd uu yidhi asuu can abiih wuu caddeeyo burayd ma dhihiine magaciisiibuuba carabka ku dhuftay waxadana yaxya bnu yaxya akhbarana abu khayama zuhayr bnu caawiya abu khayama annasaa'i zuhayr bni xarbin ma aha waa abu khayama zuhayr bnu caawiyat aljucfi limaada abu khayama zuhayr bni xarba waa sheekhu muslim abu khaysama oo zuhayr ibnu mucaawiyaة اjuxuna waa shaykhu shaykh sidaasay kale yihiin iskuma khaldami karaan laba abu khaysame isla yihiin zuhayri zuhrna waa isla yihiin laakiin waxay tagaan ibnu xarbin iyo ibnu mucaawiya waxay ku kale ku muslim baa uga warinaya midna waa inuu waasido u sii maro shaykhu shaykh bay kale yihiin hadday mar dhow aynu soo marayno sooma aha isagoo zuhayr toos uga qaadanaya zuhayr ibnu xarbin sanadkii fiiriya sanadkii hadda xadiidkii burayda xadana abubakr abi shaybata wa uhayr bn xarb qaala xadana muxamed bn cabdillah asad isman arkayn wakaas toos buu uga qaadanaya zubayd ibn اlxaariث alyaami can muxaab bn dihaar asaduusi can bni buraydata cabdullah uraahu waxaan u manayn buui can abihi aabihi inuu ka qaadanaya ashaku min abi khayama waxaa shakiyey shaku wuxuu ka ahaad min abi khayame laa min laa min muslim walaa min yaxya walaa min zubayd can nabi sal lay slam waxaan u malayn burayda inuu aabbihii ka warinayo aabbihiina uu nabiga ka sii qaadanayo وxadثna abu bkr abi shaybة qal xadna qabiisaة cqbaة الsuwaa'i can sufyaan الthawri can calqa bn marhad can sulaymaan bni burayda can abihi abihi burayda cabdulahi bn mutaabacaynaya can الnabi sal ly slam وxadna bn abi cumar alcadani ومxamed bn raafic الnaysabur الqushayri وcabd bn xumayd alkasi jamiica can cabdiلrazaq can macmarin can caطاء ibn abi muslim الkhuraasaani qaala wuxuu ihi xadaanii cabdulahi bn burayda can abihi can nabi sl kulluhum jamaacadaas waa mutaabaca qaasira kulluhum waa mutaabaca qaasira wuxuu u jeedaa kulluhum hadda wuxuu ka wadaa zubayd alyaami iyo sufyaan aلthawri iyo macmar raggaasuu u jeedaa saddexda ah waaans mutaabacayn mutaabaca qaasira ama naaqisata tii taamada ayd maaha waad aragtaan kulluhum waxay wariyeen bimacnaa xadiida abi isnaan bay wariyeen horaan aanu soo maray baabu tarki salaati cala alqaatili nafsa wuxuu baab yahay inay bannaan tahay ninka amiirka ah <clears throat> iyo imaamka in qofka saaxiibu kabiiraha ama naftiisii dilay uu ka tago salaadiisa muslimiintuna ay ku tukadaan janaasada khilaaf badan baa ku jire raajixu waxaa weeye in lagu tukan waa bannaanta saaxiibu kabiiro iyo mid la rajmiyey iyo mid naftiisa dilay waxyaabaha noocaasa marka lagu ogaada iyo ahlulbidaca qaybo ka mida dadka ahlulkabaa'irka ah imaamku iyo ninka mas-uulka iyo qofka magaca leh wuu iska dayn karaa inuu ku tukado si loo yidhaahdo hawshuu sheekh hebel maanta u diiday inuu hebel ku tukado waa hawl xun ee ha laga fogaado hebel muxuu eed khamricab buu ahaa been nin beenta ku shaqaystuu ahaa qaaicu ariiq mooryaanoo dhabaha iyo waddooyinka ummadda u fadhiisto jidgooye sameeyuu ahaa xumaantiisaa dadka laga caydhinaya laakiin jumlatan salaadiis laga tegi maaye caamada iyo burshawooyinta muslimiinta ku tukanaya waa xaquu nugu leeyahay tacsiir iyo ganaax baan isku daraynaa iyo xaqiisa oon ofinno ya xeerta wax fahmaysaa oo lagu tukan maayaa nin walboo salaadda hadduu ka tago oo wadaadka ku tukan waayo lagu cibro qaadanayo ha ka tago zajri baa la rabaa kitaab aladaaxi gooni buu iman doonaa kitaab alasqiyan waynu gaari doonaa markaasaan axkaamtooda fahayn doonaa hantaa hawshaas iskaga tegayna baabu tarki الsalaati calى alqaatili nafsahu xadana cawn bn slm اkufi ahbarna زuhayr bn mucaawiyata aljucfi can sm bn xarbin alfazari can jaami bn samura qaala wuxu uhi saxaabiga utiya الnabiy nabiga waxaa loo keenay birajulin nin baa loo keenay janaasadiisii qatala nafsahu naftiisii dilay ku dilay bimashaaqisa wax caarad leh jamcu mishqas waa leebka afka dhuuban ama madiishaoo kale ah ayaa mashaaqista la yidhahdaa yani intuu leeb aaday eh, gamuunkii alaadhi intuu aaday afka madiisha alhayd yuu halbowlaha isku gooyey gacantiisa halkaasu gooyey kadibna dhiiggii baa fakaday uu dhintay qolyahan halkan isgooyay dhahaan falam yusalli calayhi nabi kuma tukan ninka asaga ah falam yusalli calayhi muusa ku tukanin yusalli baa ii qoran yusallana waa la akhriya dhib ma laha ninka asaga ninkuu yahay bitaxdiid eh, lama sheegin laakiin laba ninoo isdisho way jireen xilliga nabiga sal slam oo uusan ku tukanin marka ninka waxaa looga tegayaa zajran baa looga tegay ee ma aha inay xaaraan inay xaaraan ma aha in laga bajiyo oo muslimiinta laga fiijiyo xumaha iyo xumaanta asagu samaynaya ee laga waaniyo ayaa loo samaynayaa muslimiinta kalek ku tukanaya in salaadda laga taga aha wallah subxana wa tacala aclam